bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalamiin wslى اllah وslm وbaarak عlى mxamed وعlى alih وصxbi أجmaعin wuxu uhi sheekhu raximah اllah wayajuuzu lilإnsaani an yushrica rawshanan wayajuuzu lilinsaani qofka waxa u banaanaanaya an yushrica rawshanan inuu saqaf uu markaasi u saaro fii ariiqin ariiq dhexdii uu ku saaro ariiqaasoo naafidin furan bixayu meel laa yatadararu uunu ku dhib mudanaynin almaaru ka maraya bihi rawshanka uunu ku dhib mudanaynin walaa yajuusu banaanaan maayo rawshankii fi darbi lmushtaraki dariiqii la wada lahaa ilaa biidni shurakaai dadkii wax wada lahaa oo ogolaada mooyaane wayajuusu waxaa banaanaanaya taqdiimu lbaabi albaabkii in loo soo horumariyo fi darbi lmushtaraki dariiqii la wada lahaa walaa yajuusu takhiiruhu in dib loo dhigaa banaanaan mayso ilaa biidni shurakaa dadka waxwada leh oo ogolaada mooyaan marka rawshan rawshanku waxa weeyaan waa saqaf buu noqonayaa maalan gidaarkan dariiq buu ku jeedaa imika gidaarkaasunbuu looxan ku xidhayaa sidii garabka oo kale iyuu xaggaa u saaraya inagu inag laftan dadkeena waa sameeyaan soo ma gurigiisano kor barando sameynaya aggaa hore dusha sare nu ka deedaya harbuu sameynaya waxbuu ku qabsanaya ama ku ganacsanaya xaggii dariiqana wuxuu saaray waxa weeyaan qoryahaasu aggaa u saaray garowshan baa la dhahdaa waa saqafkaasi ama waa berande ama waa looxa inta lagu xihay xaggaa dariiqa loo saaray qofku uu shiraaca ka dhiganayo ee wax ku qabsanayo halkan waan iga tilmaanay wuxuu nigu uri wayajuuzu lilinsaan inay banaanta kutusinaya soo ma lakin shardiba ku shardi waa maxay bixaytu laa yatadararu lmaaru bihi wayajuuzu lilinsaani qofka waxaa u banaanaanaya an yushrica rawshanan saqaf inuu saaro fii ariiqin ariiq dhexdii ku saaro ariiqaasoo naafidin mid naafid ah naafidka maxay adiga ya ka banaan wayaan suu banaanya waa la mari karaya yani agga damba kaba xidhna uu agga damba ka furany soo ma bixayu meen laa yatadarar uunu ku dhibmoodanaynin almaaru ka maraya bihi rawshanka rawshanka waa maxay adiga a rawshanka waa maxay may maha ay adiga saqafka wey saqafka xagee banaanka loo saaray waay walaa yajuusu ma banaanaanayo fi darbi rawshanka ku banaanaan maayo fi darb mushtarak addarb darb maay adiga meesha la xidhayba adiga sheekhow darbiga maxay gidaarkaa <laughs> maaha ad kuigaan ariiqa weyaan sax wey waa ariiqa wey walaa yajuuzu fi darbi lmushtarak ariiqa la wada leeyahayna kuma banaanaanayo rawshankii inuu qof ku sameeyo ilaa biidn shurakaa dadka wadale oo ogolaado mooyaane wayajuuzu waxaa banaanaanaya taqdiimulbaabi albaabka in loo soo horreysiiyo loo soo hormariyo albaabka in lasoo hormariyo xagga hore la geeyo fi darbi lmushtaraki fi ariiq lmushtarak ariiqa la wada leeyahy walaa yajuusu ma banaana takhiiruhu in dib loo dhigo ilaa biidn shurakaa dadka wadale oo ogolaado mooyaane marka taqdiimu lbaab albaabka xaguu soo horreysiinaya xagga hore maxaa la dhahdaa ee laga soo gelaya ra addarb kaas weya sababtuna dee qof kastoo inaga nidha albaabkiisa laga bilaabo ilaa iyo darbi muxuu ku leeyahay xaq buu ku leeyahy waayo waa maxalu taradudihi waa meeshu ku noq weeyaan soo gelay ka baxay soo gely kasoo baay hawlaha hablihiis ba qabsanay agga dambada isagu maaa taradud maaha waxbagama baahno waxbagama baxno faslun wa sharaa'iط اlxawaalati arbacatu ashyaa fasalkana sheekh wuxuu kaga waramayaa wuxuu kaga warramayaa xawaaladda shuruudda ay leedahay ama xawaaladdu kaga warramaya alxawaala xawaaladdu waa maxay xawaaladdu waxa weeyaan waa dayn oo qof laga qaado dayn baa guureysa qof bay ka guureysaa qof kalena wuu guureysaa qof baa dayn dayntii isaga lagu lahaa baa ka guureysa qof kale ay daynta u guureysa kaasa waxaa dhahdaa xawaalad baa dhahdaa marka micneed waxa weeye saddex qof baa dayn isku leh zayd dayn buu ku leeyahay camar camarna dayn buu ku leeyahay bakar saddex wey zayd oo dayn ku leh camar camarna dayn buu kusii leeyahay bakar zayd ayaa waxa weeyaan deyntii ninki ninka camar la idhaahdo deyntii uu ku lahaa ayuu camar wareejinaya zayd leey deyntii aad igu lahayd waxaad ka qaadataa camar eh, bakar ka qaado bakar baan deyn ku leeyahay aniguna deyntaasaan kugu wareejinaya deetna zayd buu soo kaxaynayaa wuxuu u keenayaa ninkii bakar wuxuu leey deyntii bakar aan kugu lahaa zayd si uu ku wareejiyey yuu isku wareejiyey marka zayd iyo bakar camar yaa deyntii ku lahaa isaga zayd soo maha camar deyntii lagu lahaa uu wareejiyey wuxuuna ku wareejiyey bakar isagu ka baxay meesha waxa isku haay zaydiyo xawaalad waa taa xawaalad waa taas dayn dayn lagu xawaalad inu naqaano maaha lacagta lasku wareejiye maaha ee lacagtan lagaaga diro meel kale lagu dirayo taa maaha tan waa dayn waa daynta naqlu daynin eh, intiqaalu dayn min dimatin ilaa dimatin ukhra ayaa la dhahdaa saddexdaa nin ee iswareejiyey ka wax wareejinaya muxiil baa la dhahdaa muxiil ka la wareejinayana muxaal baa ama muxtaal ka lagu wareegeyna muxaalu calayhi baa la dhahdaa ka lagu wareegeyna waa lahdaa muxaalu calayhi daynta daynta lafteedana waxay dhahdaa muxaalu bihi baa la dhahdaa msa haysa ya afar baad haysataa kala wareejiye maxaa dhahdaa muxiil ya muxiil waa ka wax maaragtay kala wareeji wax wareejinaya muxiil kala wareejiyey muxtaal ka lagu wareegana maxaalu caleyh dayntiina maxaalu bihi waa saas weeyaan waay marka intaasuu kuu sheegaya sheekhu iyo shuruudahoodii waxoola xidha wa sharaa'iط اlxawaalati xawaalada shuruudeedu arbacatu ashyaaa afar shay weeyaan rida اlmuxiili muxiilka raallihaanshihiisa muxiilka waxa weeyaan waa ninka deynta lagu leeyay ee wax wareejinaya weeyaan wa qabuul lmuxtaali muxaalku muxtaalna waa muxaalna waa dha labadaba waa ka la wareejiyey waxa weeyaan ka wareejiyey aqbalitaankiisa wa kownu lxaqi alxaq halkan waa addayn daynta wey wa kownu lxaqi iyo daynta ahaansheeda ay tahay mustaqiran mid ku sugan fi dimati dimada ku suganoo mid laazima weyaan laazima watifaaqu maa fi dimati lmuxiili muxiilka dimadiisa waxa saaran ee lagu leeyahay iyo walmuxaalu caleyhi muxaalu caleyhigi dimadiisa waxaa saaran inay iswaafaqaan fi ljinsi jinsiga iska waafaqaan walnowci nooca iska waafaqaan walxuluuli muddada in hadda la bixinayo iyo watajiir dib in loo dhigay dib udhigitaanka in iska waafaqaan wa tabra-u bihaa xawaalada iyo wareejintaasi waxaa ku beri noqonaya dimat lmuxiili muxiilka dimadiisa beri bay ku noqon doonta xagga raali dadka iswareejinaya iyo waxaan isku wareegaya waa mise qolo saddex soo maha mid isaga waa lagu wareegaya iska dhaafkaasi maxaa soo hadhay labada kale labada kale waa keeye muxiilka iyo muxtaalka soo maha kala wareejinaya iyo ka wax wareejinaya labadaas wayna raalli kala yihiin labaduba wayna raalli yihiin ya ka wax wareejinaya in uu ninkan intuu wareejiy ninkaa kale uu deynta ugu wareejiyo ninkaa wadhaa ka qaado waa inuu raalli kaya wa la qasbin ka wareejinayaana waa inuu raalli kaya isaguna waa aqbalaa ha waan waan aqbalay muctaalku inaan la wareego ninka lagu wareegayo isaga inuu raalli noqdaa shardi maaha ama inuu aqbalaa shardi maaha waayo isagu mar walba deynta waa bixinay mar walba deynta waa laga doonaya ama ninkii hore ee deynta ku lahaa ha siiyo ama ka cusubi kusoo wareega ha siiye mar walba isagu waa ka deynta bixinaya wey deyn baa laga doonaya marka isaga lama shardiyo raali ahaanshihiisa iyo aqbalitaankiisa lama shardiyo ee labadan kale inay raali kale yihiin inay markaa kana in la wareejiyo kana wareejinta inu raali ka yahay kan in wareejiyo kana in wareejinta inu raali ka yahay ama inuu aqbalo ayunba shardiga kaa muxaalu caleyhiga isaga lama shardiyo kaas waa mid markuu leey waa inay deyntu tahay mid sugan waa inay noqoto deyn deyn laazima deyn laazima waa inay noqota ya waa sida alaabtii oo la kala iibsado alaabtii oo la kala iibsaday lacagtii la kala iibsaday alaabtii la kala iibsaday baan ujeedaa almabiic shaygii la kala iibsaday lacagtiisa oo dayna shaygaa markaa la kala iibsado ee iibka u dhammaado ee shuruuddiisi arkaantiisi wixiisa o dhan bayc wuxuu noqdaa laazim buu noqonaya lacagtii lagu kala iibsaday waxay noqotay dayn oo qofkii wax iibsaday waa lagu leeyay dayn weeyaan ku maqan maxay noqonaysa dayn laazima bay noqonaysa dayn laazima waxa lamid a qofku daynta uu daynsaday lacag hadduu soo daynsado uu soo qaato ama shay uu soo daynsado shaygaa uu soo daynsaday ee uu soo qaatay iyaduna waa laazim weeyaan marka mustaqirka waxa logala jeeda halkan laazim baa loogala jeeda in shay laazim wey waay markuu le wtifaaqu maa fi dimat lmuxil wlmuxaalu calayhina waa inay iswaafaqaan labada qof isku wareegay ila laba isku wareejiy imika lehna waa in dadkina dayn isku leeyihiin saddexduba waa inay dayn isku leeyihiin haddaba muxaalu calayhiga oo ah ayo adiga a ka wax lagu wareejiyey ka lagu wareegay ee daynta bixin doona dayn baa lagu lahaa dayntan waxaa ku lahaa ki wax soo wareejiye oo muxiilkaa ah soo maha yaa diinta ku lahaa waay ka la soo wareejiyey waa kay muxtaalka kaa la soo wareejiyey iyo ku ku soo wareegay waa inay dayntooda isku mid eenatay kala ka la wareejiyey ka wax wareejiyey ayuu deyn ku lahaa deyntaasi iyo deynta lagu leeyahay ka lagu wareego waa in isku mid noqdaan lacag baa lagu lahaa lacag baa lagu lahaa waa diinaar waa diinaar waa boqol waa boqol haddaa la kala qaadanaya waktigeedii bay gaadhay iminka kan waktigiisi bay gaadhay kan waktigiisa waxbaa ka harhsan kan waktigiisa waxbaa ka harhsan in saas ku waafaqaan aynu tusaaleyna markaas inu si fican ugu fahno zayd camar bakar sokub inaan tusaaleyna ya zaydiyu dayn ku leey camar camar ba dayn lagu leeyay soo ma yaa ku leh zayd camarna yuu dayn ku leeyahay bakar haddaba daynta bakar lagu leeyahay ee camar uu ku leeyahy iyo daynta camar lagu leeyahay ee uu ku leeyahay ayo zayd kule wana isku mid noqdaan waa la isku zayd wuxuu ku leeyahay camar boqol diinaar oo waktigeedii ay gaadho inuu bixiyo boqol dinaar waktigeedii taagan camarna bakr wuxuu ku leeyahy boqol dinaar waktigiisii taagan ma is waafaqen kala duwan yihiin ya way is sax wey hadday kala duwanaadaan ma asaxayso maalan wuxuu ku leeyahay bakar eh, zayd wuxuu ku leeyay camar boqol dinaar oo waktigeedii uu taagany bakar camarna bakar wuxuu ku leeyahay boqol dirham oo waktigeedii aanu joogin iskuda si kaldoonyihin midna waa dinaar midna waa dirham waay xagga kalena midna waktigiisi hadda wey midna ma joogin ma asaxayso marka waa inay iswaafaqaan dhinac walba baa laga doonaya waaba intaaba wa sharaa-iط اlxawaalati xawaalada shuruudeeda arbacatu afar shay weeyaan rida muxiil muxiilka raalli ahaanshihiisa muxiilka waa kee waa ka la wareejinaya wa qabul muxtaal ka wax ma jeeda muxiilku waa ka wax wareejinaya soo ma wa qabuul muxtaal muxtaalkuna waa ka la wareejinaya isagana waa in uu u yahay waa inuu aqbalo wa kown lxaqi iyo deynta haansheeda ay tahay mustaqiran mid ku sugan fi dimati dimada ku sugan wa itifaaquma fi dimati lmuxiili muxiilka dimadiisa waxaa ku sugan ina inay iswaafaqdo iyo walmuxaalu caleyhi muxaalu caleyhi dimadiisa waxa ku sugani inay iswaafaqaan oo isku mid ay noqdaan fi jinsiga markaas iska noqdaan walnowci noocaa iska noqdaan walxuluuli xuluulka maxay oo hadda joogay nuu watajiili mid dib loo dhigay dibudhigitaanka inay marka waxa weya iska waafaqaan intaaba waa iska waafaqaan waay watabrau bihaa xawaaladii waay waxaa weeyaan waxay ku beri noqonaya dimat lmuxiili muxiilka dimadiisu beri bay ku noqon doontaa muxiilka oo ah ayo wareejiyaha wareejiyuhu dimadiisu beri bay noqonaysaa isaga maxba lagu lahaa ya muxiilka waxba lagu laha ya ku lahaa zayd soo maaha yani muxtaalkan uu wareejinayo de ayaa marka hore dayn ku lahaa soo uu wareejinayo ayaa marka hore dayn ku lahaa soo maha deyntiisii ninkaa deyntii ku lahaa ka noqonaya waa kan ninkii deynta ku lahaa ee nin kale u geeyey ee ninkaa ninkaa kale ku yidhi c ninkaa kale muxuu ku yidhi c buu ku yidhi isna waxa weeyaan labada nin buu iswaafajiyey saasay isku qaabilsiiyey markuu labada nin isqaabilsiiyey isagu iska tegaya isaga deyntii lagu lahaa beri buu ka noqonaya deyntiyaa ku lahaa muxiilka muxtaalka ku soo maahayn ah, isagu beri buu noqonaya marka hadda marka la beri buu noqonaya bal waxaad ka warantaa markuu ah, uu isqaabilsiiyey ee labada nin isku soo wareejiyey uu ku yiri deyntii aan kugu lahaa intaa ahayd ninkan sii labadi nin sidaa iskugu wareejibu iska tegey sooma isagu beri buu noqda baa layihi labadii soo hahay kamuu qaadanin deyntii ninkii lasoo wareejiyey deyntii kamuu qaadan isaguna dabeetana waa iska tegey isagoo doonay inuu kusoo noqdo ninkii deynta wareejiyey ayaa u yimid ninkii markaasuu wuxuu ku yidhi ninkii aan kuu keenan kuri lacagta sii ama deynta sii aan kugu hhay maad siisa lacagtii maya maan siinin weli igamuu qaadanin isi haddaba aniga markaasuu isagii siiyey uu qaatay waa iska tiriyey kii lasoo wareejiy ninkii yimid u lacagtii lu kaa wareejiyey isii soo kii ninkii intuu i yimid iga qaatay ninkii ku noqonaya marka ya ninkii ku noqonaya waayo kama sameeye hay laakiin muxuu ugu noqon waaye wuxuu ugu noqon waayey ninka hore dimadiisii beri bay noqotay suudii wuxuu ka dhigan yahay nin deyntii iska bixiy oo kale nin deyntii iska bixiy ku siiye lacagtii haddii iminka deyntii lacagtii lagu dhiibo oo lacagtii qaartid oo lacagti marka qaatid tuu kaa qaato isaga dib ugu noqonaysa odhanaysa lacagtii sii tii way qaateen ha isagu beri buu noqday soo isna isna beri buu noqday isagu yaa isku hadhayn labada marka ninkan uba ka qaadan doonaa wuxuu leeyahy adigu dee adaan kugu lay ninkaasi waa khalaas waan kala dhammaanay laakiin labadeenna isku hadhnay hadduu saasoo kale ninkani bixin waayo oo uu meermeeriyo ninkan uu kusoo wareejiyey halkuu dayntii ka bixin laha wuu bixin waaye uu meermeeriyey ninkii dib buugu noqonaya mu ka ohanaya ninkaad igu wareejisa waxbu siin waayey ya wuu meermeerinayaaye dee waxa weyaan adiga aan kugu aduu lacagtiisa sii maya mar hadduu labadaas isqaabilsiiyey isagu didimadiisa beri bay noqonaysaa lagu noqon maayo wax ku noqosho la ma jiro labadaas isku hadhayo intaasuu ku sheegay faslun wayasixu damaanu duyuuni mustaqirati fi dimmati waay fasalkan wuxuu kaga warramaya addamaan damaanku waa magdhowga weeyaan magdhowga ayaa la idhahaa marka qofku qof kale dimadiisa wax ku sugan oo maal ah ayaa uu damiinanaya inagu damiin baynu dhahno marka eh, damaanku ama damiinashadu waa shay bannaan mar waxaa la damiintaa maal baa la damiinanaya marna waxaa la damiinanaya qof baa la damiinanaya marka xoolo la damiinto addamaan baa la marka qof la damiinanayana waxaa dhahdaa alkafaala baa la dhahdaa marka qof la damiinanaya maxaa dhahdaa alkafaala wuxu uhi sheekhu wayasixu waa asaxaya damaanu duyuuni deymaha damaankooda iyo damiinashadoodu waa asaxaya deymihii almustaqarati fi dimati dimada ku sugnaaday idaa culima marka la ogaado qadruhaa qadarkeeda marka la ogaado walsaaxibi اlxaqi qofka deynta iska leh waxaa u sugnaaday muaalabatu manshaa kuu doono inuu weydiiyo oo min adaamini ka wax damiintay ah iyo wlmadmuuni canhu iyo kala damiin waxa weeyaan kii wax laga damiintay labadaba wuu weydiisan karaa labadaba uu weydiisan kara kala damiintay ida kaana damaanu markuu yahay damaanku calaa maa bayana sida aynu soo cadaynay waidaa harima daaminu ninkii daaminkahaa markuu xoolihii uu mag dhabo rajaca cala lmadmuuni canhu kii uu damiintay ayuu ku noqon doonaa idaa kaana damaanu damiinku marku damaanku markuu yahay walqadaau iyo guditaankuba biidnihi idankiisa markay tahay kii la damiintay idankiisa walaa yasixu asixi maayo damaanulmajhuuli shay majhuula dami damaanadiisu asixi mayso iyo walaa maa lam yajib wax aan dhicin ilaa darka almabiici darkulmabiica mooyaane waay damaanka ama damiinashadu waxay ku ansaxaysaa adduyuun almustaqira fi dimati deymaha ku sugan qofka dimadiisa waa dayn sugan way noqotaa waxaan qof lagu leeweyn diintu wayna sugnaata nin baa wax iibsaday wixii uu iibsaday lacag baa laga doonaya soo ma lacagtii ugu yeeray ku yidhi ninkiina waa ogolaaday laakiin dambaynken buu ku yidhi marka hebel baa ka damayna buu yidhi hebelna wuxu uhi anaa ka damiina deynta aad ku leedahay anaa ka damina damiina khalas saas ku dhamaatay so intaa soo ma imise nin wey marka ayagana ya saddex kala damintay waa maxay wa addaamin ka wax daminta maxa la hahdaa addaamin mid baa la damintay soo ma almadmuuna canhu ka saddexaadna muxuu noqonaya waa kii mid waa ninkii wax damintay midna waa kii la damintay haye ka saddexaadna kii loo dam kii loo damintay dee masahayn kii la damiinta wey mid waxbuu damiinanaya midna waa la damiinanaya midna waa loo damiinanaya ka wax damiinanaya waa addaamin ka la damiintay almadmuunu canhu ka loo damiintay almadmuunu lahu almadmuunu lahu daynta la damiintay almadmuunu bihi marka waa waa saddexdaa qof iyo daynta dayma meesha taale addiinu mustaqara bu sheekhu lena arsomart ya waa intaas waay marka waa in qofku wax damiinanaya waxa uu damiinanaya dayn sugan dayntii aan sugnayn baa markaa meesha ka baxday waynu inoo sheegi doona insha allah inaana asaxayn xagga dambe inu ku arki doona waay waxaa kaloo noo sheegay qofka wax damiin qofka waxa weeyaan daynta iska leh ee la yidhaahdo maxay qofka deynta iskale maxaa la hahdaa ee wax loo damintay almadmuunu lahu ninkaasi waa saaxib alxaq ay saaxib dayn alxaq waa addayn alxaq waa maxay waa addayn ninka deynta iskaleh xaq wuxuu leeyahy inuu weydiisto kala damintay iyo ka damintay labadaba labadaba uu weydiisan karaa labadaba uu weydiisan karaa oo kii wax damiintay wuxuu odhan karaa lacagtii aad damiinatay keen deyntii aad damiinatay soo bixi kii la damiintayna isna saas kale wuxuu ku odhan doonaa deyntan kugu lahaa keen isaga marka hore waaba asiilba weeyaanbe deyn baaba lagu lahaabe asal ahaan sugu deynta kulaha marka hore labaduba way banaantay inuu weydiistaa way banaantay haddii uu weydiisto kii uu deynta marka hore ku lahaa ee la damiintay oo uu iska bixiyo ya khalaas daway dhamaanta hawshaasi soo ma qofkii wax damaytna beri buu isna noqonaya ila daynti waa la bixiyey haddii uu weydiisto kii wax damiintay hadduu weydiisto oo kii kii wax damiintay hadduu weydiisto deynta bixinteedii oo dabeetana isaguna uu bixiyo ya wuxuu ku noqon donaayo ninkan lacagta bixinay imika waa isagu marka hor ma dayn ba lagu lahaa ya marka hor ma dayn ba lagu lahaa waayo isagu waxbuu damiintay isaga waba laguma lahayn iyo wax lagu lahaa kuu damiintay soo maaha kii uu damiintay ayuu lacagta bixiyey ninkii baa weydiisto kenbu kugu siiyey isagu lagtiis agu raacaya waxba laguma lahayn aggiis lacagtiis aguu daranaya adduunkiisa aguu daranaya kii uu damiinto dib ugu noqonaya soo maha ah, kii uu damiinto dib ugu noqon dona wuxuu ka dhignaanayaa nin isaga dayn kulunbuu noqonaya isagu dayn ku yeelanaya isagu ku noqon doona isagu ka qaadan doona isaga ayuu ka qaadan doona waay waa intaas ma fahamta abdillah ma fahamti e, waxa weeyaan qofkan saaxibulxaq saaxibulxaq waa kii alxaq maxaa logala jeedaa waa qofka deynta le wuxuu weydiisan karaa daaminkii iyo madmuun canhugu soo ma labadaba la soco ya waay wuxuuhi sheekhu yasixu damaanu duyuuni deymaha damiinashadoodu waa asaxaysaa deymihii almustaqarati ee ku sugnaatay fi dimati dimada ku sugnaatay dhexdeeda idaa culima marka la ogaado qadruhaa qadarkeeda marka la ogaado qadarkeeda waa in la ogyahay shar waa in laisla ogyahay qofku waxa uu damiinanay waa in ogyahay maxaa ku baxay waxaanu ogeyn oo hadduu damiinto hadduu ku yidhaahdo hebel lacagtaad ku leeda waan damiinta mana garanayo wa loo xitay inta laagtana ma garanayo ma ansaxayso walka agga daminku inagu yidhi walaa yasixu damaan lmajhuuli marka idaa culima qadruhaa qadarkeedi marka la ogaado walisaaxibi lxaqi qofka daynta iskale waxaa u sugnaaday muaalabatu man shaa kuu doono inuu weydiisto oo min adaamini kii wax damiintay ah iyo wlmadmuuni canhu iyo kii la damiintay labadaba kuu doono ayuu weydiisan doonaa hadduu doono kii uu asalka kulahaa daynta ayuu weydiisan oo ay ah kala damintay ama ka wax damintay buu weydiisan doonaa haddii kii la damiintay uu bixiyo kii wax damiintayna beri buu noqonaya haddii uu bixiyo kii wax damiintay hadduu wax bixiyona wuxuu ku noqon doonaa oo waxa uu bixiy u doonan doonaa ninkii uu damiintay ayuu dib ugu noqon doonaa laakiin qeyd baa ku xihan ida kaana damaanu damaanku markuu yahay calaa maa bayanaa sida aynu soo cadaynay wadayn mustaqira waa inatay bimacnaa dayn laazima loogala jeeda ya mid laazima usuganaynate waidaa ariba daaminu qofkii wax ma damiintay markuu mag dhabo ee xoolihii uu bixiyo il isagaa la weydiiste rajaca almadmuuni canhu kii la damiintay ayuu dib ugu noqon doonaa idaa kaana damaanu damiinashadu markay tahay iyo walqadaau bixinta deynta laga bixiyay markay tahay biidnihi isaga idinkiisa markay tahay isaga idinkiisa markay idankiisa y wuuu ka dambeyntay markuu damiinanayey wuxuu ku dambeentay biidnihi wuxuu ku dambeentay biidnihi markuu bixinayeyna wuxuu ku bixiyey biidnihi mid labaad markuu damiinanayey wuxuu ku dambeentay biidnihi markuu bixinayey wuxuu ku bixiyey biayri idnihi idinkiisa la-aantii mid saddexaad markuu damiinanayey wuxuu ku damintay biayri idnihi idankiisa la-aanti markii uu waxa uu ku bixiyey biidnihi idinkiisa ku bixiyey mid afraad markuu damiinanayey iyo markuu bixinaya labadaba biayri idnihi buu ku damintay kuna afartaasa ka soo baxay meesha marka midunbu inoo sheegay sheekhu wuxuu inoo sheegay qofkii wax damiintay haddii uu isagu bixiyo dayntii hadduu bixiyo isagu oo markii la weydiistay isagu bixiyo ninkii uu damiintay buu ku noqon doonaa uu ka qaadan doonaa marka uu idankiisa uu ku damintay markuu bixinayena idankiisa uu ku bixiyey markuu daminanayena ninkan uu damiintay ogolaanshihiisu ku damintay wuu ogolaa inuu daminto markuu deynta bixinayeyna wuu u sheegay wuxu war lacagtiiba na laga soo doontan waan bixinayaa ka warra suu hi bixi anaa ku siin doona adiga suu bixiyey markaa dib ugu noqon doona deyn bu ku leey isaga isaga deyn ku leey isagay deynta ku wareegaysa isagu ka qaadan doona taas weeyaan lakiin ta kale kuwa kale khilaaf baa ku jira midna waa markuu markuu damiinanayay hadduu iidankiisa la-aantii uu ku damiintay markuu bixinayna iidankiisa la-aantii ku bixiyey ku noqon maayo waa mutabaric qof ku tabarucay kole ka dhigan qof ku tabarucay kole ka dhigan iminka laba qofa deyn isku haysta waxaa hebel iyo hebel deyn isku haysta waad kala furtay ninkan daynta leh suu ninkan hadalkaba uga daaya misad ku leeday boqol baan ku leeday boqolka waa kana qaado iska daa ninka haddaba boqolkan aad bixisay ninkan aad siisay ninkan miyaad ku noqon karta ma karta boqolkan anaa kaa bixiy keen maya waad ku tabarucday tabaruc wey kana waa saasoo kale noqonaya khulaasadu waxa weeyaan ninkan wax damiintay dayntii haddii laga dalbado oo uu bixiyo ya ninkii wuu damiintay wuxuu ku noqon karaa oo uu ka qaadan karaa markuu damiinanayey ogolaanshihiisu ku damiintay markuu bixinayeyna ogolaanshihiisii uu ku bixiyey markaasuu dib ugu noqonaya saasuu kitabka noo sheegay inta kale kutubka ugu tegi doona insha allah intaas lakin waadix baan maranaya waar soo ma hay adiga sheekha ha istaag daaminka soo ma ha waa maxay kaa wax damiintay ninkii deynta lahama weydiisan karaa damiinka ma odhan karaa lacagtaa damiinatay isi maya horta ma weydiisan karaa ma ku ohan karaa ken eh, so ninkii heben maa damiinan ha deyntii aad ka damiinatay baan kaa doonayaa isi ma ku ohan karaa ya waay isaguna ma siin karaa siin karaa marka markuu siiyo ninkii uu damiintay dib miyuu ku noqonaya ku noqonba maayo waayo muxuu ugu noqon waaya inta hore uu saxay soma a ah, xabadda ugu dambaysa ma dayntii wuu bixiyey soo ma ninkani isaga markuu daynta bixinay isaga may lagu leey laguma laha waay ninkuu ka bixiyey maka qaadanaya lacag wuxuu ka bixiyey haddii uu idankiisii uu ku damintay ogolaanshihiisuu ku damintay ogolaanshihiisana waa ku bixi markaasuu ka qaadanaya sax wey fariid waa intaas wey waadix ya waay waa la weydiinaya waa soo jilciya insha allah ma fahamta adu a sheekh ahe soo weli ka jawaab waa iska caada ninkii ka jawaaba kii kalana haye ku celi nin hoolaha ku celi ahi ku celi halkaa uu dee nagu yihi waidaa qarima daaminu rajaca almadmuuni canhu ida kaana damaan walqadaau biidnihi maxaa logala jeedaa waay fadhiso waidaa harima markuu magdhabo addaaminu kii wax damaynta lacagtii adduunkii markuu magdhabo rajaca cala lmadmuuni canhu kii uu damaintay ayuu ku noqon doonaa oo wixii uu bixiyey uu doonan doonaa idaa kaana damaanu damiinashadu markay tahay iyo walqadaau bixinta deynta uu bixiyey markay tahay biidnihi kan uu damiintay idankiisa ogolaanshihiisa ayuu ku damiintay kagana bixiyey yaa tusaalanay hadaba tusaalayn doonayna qof inoo tusaalayo istaag ha haye haye way way ha ha adaa la damintay a labadaba waay damiinkii waa lacagti bixiyey waay a oo wuxuu odhan karaa lacagtan waan bixiyey lacagtii lagugu lahaa waan kaa bixiyey aniga isii haye haye ka waa intaas saas jaak la khayr waa sax wey waay walaa yasixu asixi maayo damaanu majhuuli shay majhuula damaankiisu asixi maayo shay majhuula lama diminto de xagga hore muxuu nagu yihi idaa culima idaa culima qadruha muxuu kala jeedaa idaa culima qadruha maxaa lagala jeedaa qadarkeedii marka la ogeyso ma wax majhuulba dil hadduu qofku yidhaahdo hebel waxaad ku leedahay waan damiintay anaa kaaga damiina lama walaa maa lam yajib waxaan sugnaanina dayn aan sugnaanina oo dimada aan ku sugnaanina iyaduna asixi maayo ilaa darka almabiici mooyaane markuu le walaa maa lam yajib waa adduyuun almustaqira ah. dnta dayntu way noqoto mustaqir fi dimati haddayna mustaqir ayn ahayn fi dimati iyadana damaanku ma asaxay w wax sugan wayna tahy wax laazima wayna noqota weya mid laazim walaa maa lam yajib mid aan sugnaanin oo dimadii aan ku sugnaano iyaduna asixi maayo ilaa darka lmabiici darklmabiic mooyaane darka lmabiic darka lmabiic waxa weeye qof baa qofkii wax iibiyey ama iibsaday qofka imika inagu waxaynu sameynaa darka mubiic tusaale waadixa baa jiro inagu aynu sameynaba ya dadku marka dhulka kala iibsanayaan marka dhulka la kala iibsanayo qofkan wax iibsaday inu buu iibinaya bolor buu iibinaya midna wuu iibsanaya kan iibsaday ninkan wuu ka iibsaday wuxuu ka doonayaa qof damiina soo ma iibsaduhu ka wax iibsaday baa wax odhanaya kii wax ka iibsanaya buu leey damiinkaan xoolahan inaad adigu leedahay dee hadhow inoo cadday ka damiin buu keenaya damiinu maal buu keenayaa ninkaas damiintay wuxuu damiin ka yahay dhulkaas ninkaasuu iibsaday hadday wax ka soo noqdaan anaa ka damiina buu leey bimacnaa dhulkaasi hadduu isagu yeelan waayo oo uu noqdo dhul uunu lahayn uu iibiyo ama dhul qof kale uu leeyahay uu noqdo lacagtaadii anaa kaaga dameyna inaad lacagtaada kuusoo noqoto darkal mabiic baa la dhahdaa qofkan wuxuu ka baqanaya alaabtan uu iibsaday qofkan uu ka iibsaday inuuna lahayn ama uu soo dhacay ama uu soo xaday ama cid kaleba ay leedahay isagu una lahayn dabeetana markuu shaygii u iibsaday oo uula tago in lagu qabsado yuu ka baqanaya dabeetana ninkii waxuu ka iibsaday ayaa waxa uu leeyahay waxaad keenta damayna haddii waxaani xoolahaagii uu noqon waayo oo lagu qabsado meel dee aan u raaco waanan helaa ayuu leeyay kaa maxaa dhahdaa dherka almabiic ya soo sax ma so arki dadku markay wax kala guryaha iyo dhulka iyo qofkii wax iibsaday qofkii wax iibinayaba damin keensanaya haddaba kii wax iibinayaba ayaa damin keensanaya damiinka uu keenaya ee uu doonaya qofka mushtariga iibsanaya darka waa kaas weyan darka mubiicaas wey waayo wuxuu ka baqanaya shaygaa uu iibsaday in lagu qabsado oo ka wax iibiyey uu yeelanba waayo ayuu ka baqanaya waana sida had iyo jeer dhulka dhacda dhulka sida dhacda weeyaanoo dhulkii markuu qofku iibsado ayaa waxaa laga yaaa dhulkiiba lagu qabsadaa o la hebel lahaynba annagaa lahayn lacagtiisa xaguu raadsanaya marka ila nin dhulkii ka iibiyey damiinkan baa soo qabanaya ama lacagti ninkiibu kasoo qaadan doona ama damiinku weydin l damiino waadaa damiintee desi haddaba marka qofkan muxuu damiinanaya waxaan dhicin ila wuxu uhi wamaa lam yajib waxaan sugnaanin ma asaxayo ilaa darka lmabiic waxaan uu damiinanayaa wax sugnaadayba mahaba waa wax dhici doono haddii ay dhacdo in hebel lagu qabsado oo shaygaas in lagu qabsado oo hebelkan kaa iibiyey uu yeelan waayo anaa ligu leey anaa bixinaya marka wuxuu damiinanaya waxaan sugnaynba waxaan sugnaanin oo aan dhicin ayaa uu damiinanaya kaa waa laga soo reebay waxaana loga soo reebay lilxaaja baahidaa laga soo reebay waa loo baahanya wa fahamten halka waay halkaan ku dayno soo akhriya laakiin in sha allahu tacaala soo jilciya halkaas ku daynana sala allahu wasalam wbaarak calaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin